fadxada uu ka naa'ib noqdo haadaa maxaluhaa halkan waa meesheedii looga hadlayo o lagu baran jiray xadfu nuunku meesha uu fadxada naa'ib uga noqdo qaala mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اlaajruumi ibnu اlaajruumi wuxuu yidhi wa amaa xadfu nuuni xadfu nuun fayakuunu huwa xadfu nuun calaamatan calaamuu ahaadaa linasbi nasbaduuna calaamo u noqdaa fi lafcaali afcaashi dhexdeeduu calaamad ugu noqdaa afcaashi alkhamsati shanta ahaayeen allatii afcaashii rafcuhaa la godideedu bihabaati nuunin nuunta sugnaanshadeeda uu ahaa afcaashi la dhihi jiray afcaalulkhamsa oo marka la rafcinaa lagu rafci jiray hubuutu nuun afcaashaas marka la nasbinaa waxaa lagu nasbiyaa xadfu nuunka nuuntiya laga gooyaa nuuntii calaamadda u ahaa jirta inay afcaashu rafcisan tahay nuuntiyaa laga jaraa afcaashii afcaalulkhamse la dhihi jiray oo aan soo marnay oon xugunkoodii soo marnay oon tacriifkoodii soo marnay afcaashaas markay rafcisan yihiin calaamad nuunta u aheed yaquumaani taquumaani yaquumuuna taquumuuna taquumiina haddana markay nasbisan yihiin waxaa calaamad u noqonaa nuuntoo laga jaro lan yaquuma walan taquuma walam yaquum walan yaquumuu walan taquumuu walan taquumii nuunta inay ka go-antaa calaamad u ah caamil nasbiyana ka horeeya caamil nasbiyaad ka hormarine cawaamishii wax nasbi jiray an walan wa idan wa key cawaamishii wax nasbi jiray aad ka hormarine cawaamishaas markaad ka hormarido nuuntu waa inay aakhirka ka maqnaataa nuuntu waa inay ka maqnaataa وأmا xdف النuن xdف النuن faykun xdف النuن calaamaةa calaamu noqdaa xadف nuun calaamu ahaadaa lنaصbi naصbadu calaamadu ahaadaa kelmadan inay naصbisan tahay calaamad lagu garto wey nuunta maqnaashadeeda في اأفعaali afعaashii ugu ahaadaa afعaashii alkhamsati شhanta ahaayeen waanagii soo ogaanay ma ahan شhan ficil oo keligooda maaha sida asmaaلkhamsadu شhan ismoo gaara u tahay kuwaanu شhan ficiloo gaara maaha ee waa kulu ficlin mudaaric itasala bihi damiiru tafniya aw damiiru jamcin aw damiiru muanasati muqadama ficil kastoo mudaarica u ahaa marka afcaal اkamsa saas darteed waxaa ka ficneed in la ihahdo amhilaة اkamsa misaalada shanta allatii afcaashii rafcuhaa la godideedu bihabaati nuun uu ahaa maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay qad carabta waa soo garatay min maakii sadaqa hormaray mawdicii soo hormaray waxaad ka soo garatood ka soo baratay maa hiya maxay tahay alafcaalu alkhamsa afcaasha shantaa maxay tahay ficilkeeda horta afcaashaas ma soo sheegay waxaan rabaa afcaalu alkhamsa xukunkeeda ma soo sheegna ya ma soo sheegna afcaashaas afcaal اkamsa tacriifkeeda ma soo sheegn tacriifkeeda ma soo sheegn haye daan soo sheegna ii sheeg kulu ficli mudaaricin itasala itasala bihi alifulاثnaini oo waawljamaacati oo yaa-ulmuanafat mukhaadaba marka waa isku mid in saas la yidhaahdo iyo in la ihahda kulu ficlin mudaaricin itasala bihi damiiru tasniyatin aw damiiru jamcin aw damiiru muanasat muqadada waa isku xalkaas marka tacriif waa kaasaan afcaashaas tacriifkooda waaad soo baratay kulu ficlin mudaaricin itasala bihi damiiru tasniyatin naxw yafcalaani wa tafcalaani aw damiiru jamcin naxw yafcaluuna wa tafcaluuna aw damiiru muanasati muqadabati naxwu tafcaliina waa soo qaada marka wuxuu ku yidhi qad carafta waad soo garatay mimaa mawdicii sabaqa hormaray maa hiya alafcaalu اlkhams afcaasha shanta maxay tahay tacriifkeeda xaggaas ku soo garatay xukunkeedana maxaa la yidhahdaa wa xukmuhaa annahaa tarfacu bihubuuti nuuni wa tunsabu wa tujzamu bixadfiha afcaal اlkhamsa xukunkeeda maxaa la yidhahda wa xukmuhaa annahaa turfacu bihubuuti nuun watunصabu watujzamu bxadfiha afcaashan xukunkeeda waxaa la yidhaahdaa waa in lagu rafciyo hubuunuun markay xaalatu rafco joogto waa in nuun ay ku taalla yafcalaan tafcalaan yafcaluuna tafcaluuna tafcaliina wa xukmuhaa annahaa turfacu bihubuuti nuuni wa tunsabu wa tujzamu bixadfiha waxaa lagu nasbiyaa oo calaamad u ah laguna jasmiyaa nuuntoo la gooyo marka nuuntoo la gooyaa waa calaamad lagu garto inay nasbisan tahay nuuntoo la gooyaa waa calaamad lagu garto inay jasmisan tahay saa loo kala garaa markay nasbisan tahay iyo markay jasmisan tahay caamilka ka horeeyaad fiirina caamilka ka horeeyaad fiirina hadday lam maalan ilaa cawaamisha wax nasbido waad baran tobanay ahayn soo tobankii mid ka mida ah hadduu ka horeeyo nuuntu waa nuuntuna ay go-on tahay maxaa dhehe waa nasbisan tahay jawaasintuna sideeday ahaay sideed iyo toban ahayn sooma sideed iyo tobanay ahaayeen sideed iyo tobankii wax jasmi jiray mid ka mid aha ka horeeya nuuntiina waa maqanta maxaa dhaheen markaasna waa jasmisan tahay marka nuunta maqan waxay calaamad u noqotaa inay nasbisan tahay waxay kaloo calaamad u noqotaa inay jasmisan tahay maxaa lagu kala gartaa awaamish awaamisha ka horeysa marka xukunkeediina waa garanay wa xukmuhaa annahaa turfacu bihubuuti nuuni وتنصب وتجزم بxadفiha وأquل waxaan leeya qad carabta waad soo garatay mimaa kii xaggiisa sabaqa hormaray maa hiy الأفعaaل أفعaaشhi maxay tahay أفعaaشhi alkhamسaةu شhanta ahaayeen وalآn hadeer نkbiruka waxaan kuu sheegaynaa أnnahu شhaniye yumkinuka waxaa suurtagal kuu ah an tacriفa inaad garato نaصba kuli waaxidin ficil kasta la kordhigidiisaoo minhaa afcaashaad ka mid a ficil kasta oo shantaas ficil ka mid ah inuu nasbisan yahay calaamadii aad ku gara laheed haddaan kuu sheega wy hadda faraha kaa saara iska sii day walaana hadeer nuqbiruka waxaan kuu sheegaynaa annahu shaniye yumkinuka waxaa suurtagal kuu ah an tacrifa inaad garato nasba kulli waaxidin mid kasta la kordhigidiisa waaxidkoo minhaa afcaashaas ka mid ah idaa wajadta markaad hesho annuuna nuuntii allatii nuuntii takuunu ahaa jirtay calaamata rafci godka calaamadiisa maxduufatan xalata midii la gooyey nuuntaas markaad hesho iyadoo la gooyey ood aragto nuuntii inay maqan tahay waxaad garanee inuu ficilku nasbisan yahay laakiin waa shardi maxaa ah wadakala calayhi naasib caamil nasbiyana waa inuu ku jiro ee haddii nuuntii maqan tahay caamil jasmiyana ku jiro maxaa dhehe markaas waa jasmisan tahay addehe waa jasmisantaa adehe marka marka walaana hadda nukhbiruka waxaan kuu sheegaynaa annaw shaamiya yumkinuka waxaa suurtagal kuu ah an tacrifa inaad garato nasba kulli waaxidin ficil kasta la kordhigidiisa waaxidka minhaa afcaashaas ka mid a ah. idaa wajadta wajadada bimacnaa asaaba waa ka dhigi karta waa helay markaas maxduufatan waa xaalayne bimacnaa calimana waa ka dhigi kartaa maxduufatan waa mafcuul aani markaas idaa wajata markaad ogaato annuuna nuuntii allatii nuunta takuunu ahaanayda allatii nuuntii takuunu ahaa jirtayde allatii nuuntii takuunu ahaa jirtay calaamata rafci godka calaamadiisa maxduufatan mid la xadfay inay tahay markaad ogaato wadakala calayha naasibu waa in lagu daraa waa shardi caamil nasbiyana u galo afcaashaas markaas weey waxaad garanaydaa inuu nasbisan ficilkaas laba shay marka laisku daro farta waa inaad ogaato nuuntii maxduufa inay tahay o wadakala calayha naasibun afcaashana waa inuu gala caamil nasbiya oo ka horeeya laba shardi wa mihaaluhaa afcaashii mihaalkeeda fii xaalati nasbi xaal ay ku sugan tahay qawluka waa hadalkaaga oo aad ku hadasho yasurunii waxaa ifarxad gelinaya an taxfaduu inaad soo xifdidaan duruusakum casharadeen ah, odna kitaabka inta qaadanaa miiska iska saarine idinkoo soo bislaya inaad keentaan saasaan ku farsanaa laha yasurunii waxaa ifarxad gelinaya an taxfaduu inaad xifdidaan duruusakum casharadeen ir yasuru ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazim wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi akir wala ficil mudaaric haba la xariirsan waa rafcisan yahi damana lagu rafci ni anuunu lilwiqaaya wlyaa damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxali naصb mafcuul bihi muqadam waa mafcuul bihi soo hormaray faacilkii waxaa laga baadigoobaya an taxfaduu jumladeeda masderka laga dhalaalaya noqon doono mstraa meeshaan ku jira maadaama aan bilownay joojin mayno ilaa lala qabsado mster dhalaalin in lala qabsado la barto waa fdudy an taxfaduu iri afcaalhamsadu marka horeeto maxay ahayd intaan antu gelin taxfaduuna iri maxaa ka hor maray an antu ma ka mid tahay cawaamishi waxaa ah, nasbi jirtay tobankii wax nasbi jiray wanawaasiu casharatu wahiya an ayadaa u horreysay khalaas khلاaص أn تحفظوu أn xرفu msdriyi ونصب مبني عaلى سكون الله محل الله من الأعراب تحفظu فعل مضاaرع منصوب بأn وعaلاaمaة نصبه calaamada lagu garana xdف النuن عaلاaمaة نصب xdف النuن والواaو ضمير متصل مبني عaلى السكون في محل رفع فاaعل wlألف فاarqة bayna waawi الmfradi wa waawi اjamاعة wd ma dhowe duruusa mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri wa jamcu tagsiir jamcu tagsiir calaamada lagu nasbiya sow fatxo ma ahayn duruusa wa jamcu tagsiir duruusa mudaaf wlkaafu damiiru mutasil mabniin cala dami fii maxali jarin mudaaf ilayh walmiimu calaamati jamci dukuur intaas markaad maraydo yasuru faacilkeediiya lagaa raba maxaa dhehe marka wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masdrin faacil yasuru wtaqdiiru yasurunii xifdukum duruusakum yasurunii xifdukum xifdu xifdu waa kaasaa faacilki waa mfradka iskaa mfrad masderkaasaa laga dhigay yasurunii xifdukum xifdukum ixraab markaa de xفظ فاaعل يsر مرفوع وعلاaمة رفع dمة ظاaهرة في akhر حفظ مضاaف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل jر مضاaف إليه والميم cلاaمة جمع ذكور marka فiiri جuملada جuملada يsرنيi waxay فرxad gelinaya حفظكم فiعل فاaعل sow maaha جuملo csuban maanta haddana qaadayna فiiriya مقuل qwla l مقuل qwl مaعnaheedu waa qwlka waxyaalaha uu mفcuل bيga ka dhigta jumlu ka dhigta ama wax macno jumlo leh marka qaala hadday hor marto qawlun hadduu hor maro hadday hor marto qawlan oo kaleeto kulli waa isku mid yaquulu hadday hor marto yaquulu qaala qawl waa isku mid qaa'il marba qawl iyo kelimadaha ka tasarufa hadday hor maraan waxa ka dambeeya maquulu qowl ale maquulu qowl waa wixii lagu hadlay jumlo kastoo maquulu qowl noqotaa waa fii macali nas toddoba jumlo maxalka xeer kalo ka mid jumladii maquluqow noqota maquluqow waxay tahay waa wixii lagu hadlay iiri hadeer iiri hadalkaan iiri s iskugu xirna wa mihaaluhaa afcaasha mihaalkeeda fii xaalati nasbi xaal ay ahaatay qawluka waa hadalkaaga adiga aad ku hadasho yasurunii waxay farxad gelina an taxfadu inaad xifdaan juluusaka maxaad ku hadashay adiga hadeer yasurunii aad ku hadashay maquluqowku waa waxaad ku hadashay waa wixii qofku ku hadlay marka maxaan dhahaynaa waljumlatu min alficli oo yasuru ah iyo wlfaacili oo faacilkii la soo qadaray oo xifdu ahaa fii maxali nasbin maquulu qowl ma maquulu qowl jumlada marka maquulu qowlka ah toddobada jumlo oo maxalka xraabka kulahay ka mid tahay maxalkeeduna waa fii maxali nasbin ah, waa mafcuul bihi oo kale waa fii maxali nasbin marka jumlada maquulu qowlkaa toddobada jumlo oo maxay ka mid tahay oo maxalka xraabka kuleh maxalkeeduna fii maxali nasbin hadda maxalushaahidkaan rabna wuxuu ahaa taxfaduuna oo afcaal kamsaar ah waxaa galay caami nasbiya an taxfaduu waa nasbisanta calaamadan ku garanay waxay tahay nuuntii waa maqan inay nuuntu la maqan tahay nasbo darteedna waxaan ku garannay caamilka ka horeeya iyo waa naxw qawluka iyo waa naxw yu'limunii waxa i xanuujinaya min alkusaalaa wehselowyaalka xaggooda an yuhmiluu inay dayacaan fi waajibaadka waxaan la xanuunsanayo qalbigu ila xanuuna wehselowyaal beriyaan tegi doonaa ardadaa casharka iigu celayda bal maanta aan iska sheekaysto wehselowyaal inay waajibkoodii dayacayaan aqanda iyo xanuun igu haydule oon qalbiga kala xanuunsana yu'limunii waxaa i xanuujinaa min alkusaalaa wehsilowyaalka xaggooda waxaa iga xanuujinaa an yuhmiluu ihmaaluhum dayiciddooda fii waajibaatihim ay dayacayaan yu'limu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib waljaazim wacalaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirihi wanuunu lilwiqaaya walyaa damiiru muttasil mabniin calaa sukuuni fii maxali nasb mafcuul bihi muqadam waa mafcuul bihii soo hormaray faacilkii sidii oo kale masder la dhalaala ayuu noqday maanta waa lagu tababara min alkusaala min xarfu jari alkusaala waa jamcu taksiir waa jamcu taksiir oo waxa weya maqsuuraho oo alif ay u dambaydo waa lagu qadara jamcu taksiir waxaa lagu jari jiray maba aanaan gaarin kasra lagu jara waa noo soo socotaa min alkusaala min xarfu jarin alkusaala ism majruur bimin wa calaamatu jari kasraة muqadaraة calى اalif manca min duhuuri atacadud aljaaru wاlmajruur mutacalaq biyulimu an yuhmiluu waa kana maxalshaahidku maxalshaahidku waa kaasa an yuhmiluu an xarfu masderiyin wa nasbi yuhmiluu ficlu mudaaric mansuub ban wa calaamatu nasbihi xadfu nuuni niyaabatan can اfatxa lأnnahu min alafcaal اhamsa ma naaba fiihi xadfun can xarakati ma naaba fiihi xadfun can xarakati xadafa naa'iba oo ah xadfu nuun yuu naaib ka yahay xaraka oo fadxa wlwaaw damiir mutaصil mabniy calى sukuni fii maxali rafcin wlalifu faariqaة bayna waawi mufradi wa waawi jamaaca fii waajibaati fii xarfi jari waajibaati ism majruur bfii wacalaamaة jari kasraة ظaahiraة fii akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani biyuhmilu waajibaati mudaaf walaa damiir mutaصil mabniy calى اkasri fii maxali jari mudaaf ilayh wlmimu calaamaة jamci dukuur hadda yulimu oo ficil mudaaric faacilkeediana laka raba an yuhmiluu anta masderiyada iyo yuhmilu oo ficilkaa laga dhalaalina meesha antaasu gasho masdera laga dhalaaliya wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderi faacilu yu'limu wالtaqdiiru yu'limunii ihmaalukum yu'limunii ihmaaluhum de ihmaalukum maa ihmaaluhum yulimunii waxay xanuujinaya ihmaaluhum ihmaaluhum saasoo leedahay yulimunii waxay xanuujinaya ihmaaluhum daycidooda ay dayacayaan fii waajibaatihim soo ma jeedin marka ihmaalu faacil yulimdhe marfuucu calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirih ihmaalu mudaaf walhaw damiiru muttasilin mabniyin cala dami fii maxali jari mudaaf ilayh walmim calaamati jamci dukuur wاljumlaةu min alficli oo ah yulimu iyo wlfaacili oo ah ihmaalu jumladaas fii maxali jarin biidaafati naxwi ilayha naxwi soo kama horeeyo naxwi waa mudaaf jumladaasuna waa mudaaf ilayhi jumlada mudaaf ilayhiga dhacdaa waxay ka mid tahay toddobada jumlo oo maxalka xraafka ku leh maxalkeeduna waa jar waa jaranta ilaa waa mudaaf ilayhi naxwi mudaaf jumladana mudaaf ilayhi waljumlaةu min alficl oo yulimu ah iyo wlfaacili oo ihmaalu ah fii maxali jari biidaafati naxwi ilayha waay wuxuu ku yidhi shiiku maxalushaadkiga kutusa qofka yuhmilu inay tahay yataxfadu hadday asalku muxuu aha intaan antu gelin maxay ahayd asxaab khumsadan yuhmiluuna ay ahayd antu markay gashay aan nuntii la xadfi wuxuu ku yidhi shiiku فكل mid kasta oo min تxفadوu ka mid ah iyo ويhmilوu فiعل مdaaرع wy labadooda isku mid mid kasta waa فiعل مdaaرع mansuubun waa la kordhigay ban ayaa lagu nasbiyey wa calaamatu nasbi nasbihiisa calaamada lagu garanaa xadfu nuuni waa nuunta la gooyey wa waawljamaacatina faacilun weeye mabniyun calaa sukuuni fi maxali rafci wa kadaalika sidoo kale waxaa ah almutasilu ficilka la xidhiira bialifisniin waa la mid ficilka alifisniin hadduu la xidhiirana isna waa afcaal kams hadda iyadoo waawjamac la xidhiirsataa lagu miisaanay labo aye naxw naxw yasuruni waxaa ifarxad gelinaya an tanaalaa inaad gaartaan raqabaatikumaa rabitaanadiinni yasurunii waxaa ifarxad gelinaa an tanaalaa inaad gaartaan ay naylukumaa maanta waxaa weeye waa laystababana ficil masder laga dhalaalinayo keliyu faacilkii ka wada dhigay sooma jeedin Ah, masderkan dhalaalintiisa lagu bara hadda yasuru faacilkeeda an tanaala sooma jeedin tanaana tanaalaani ay ahayd intaan antu gelin ah, sida taquumaani tafalaani ay la mid tahay tana tanaalaani ay ahayd an alla gashay an tanaalaa i yasuruni waxay farxad gelina an tanaalaa inaad gaartaan labadiinu raqabaabtikuma waxyaalaha aad jeceshihiin iir raab hadde yasuru ficlu mudaaric marfuuqu litajarudi min annaasib waljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih wnun lilwiqaaya wlyaa damiir mutaصil mabniin calى sukuni fi maxali naصbin mafcuul bihi mqadam haye an tanaalaa an xarfu masteriyin wa naصbin tanaalaa ficlu mudaaric mansuub ban wa calaamatu naصbihi xadfu nuuni yuu naaib ka yahay niyaabatan can اfatxa maxaa loogu nasbiyey xadfu nuun lأnnahu min alxaal اhams maa naaba fiihi xadfun can xarakatin waay wاlأlifu damiir mutaصil mabniin calى sukuni fi maxali rafcin faacil raqabaati mafcuul bih waa raqbatun raqabaat waa jamcu muana saalix soo ma jeedin raqabaati mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbihi jamcu muanaf saalim maxaa lagu nasbin jiray kasro jamc muslim wey jamca raqabaati waa raqbatun raqabaat so jamc muslim laguma oqon alif iyo ta waa sagi raqabaati mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbihi kasratu daahiratu fi akhirihi niyaabatan can اlfatxa liannahu jamcu muanafi saalix maa naaba fiihi xarakatu can xaraka xaraka xaraka ka naaibaha la yidhaha xaraka xaraka ka naaiba raqabaati mudaaf wاlkaafu damiir mutaصil mabniin calى dami fi maxali jari mudaaf ilayh wlmiim xarfu cimaad wlأlifu xarfu daalun calى tasniif faacilkii waxaana laka rabaa yasur an tanaalaa in laga dhalaaliyo wاljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderi faacilu yasuru wataqdiiru yasurunii maylukuma maylu maylu naala waa gaari yanaalu waa gaaraan maylan gaarin masderkaad keeni yasurunii maylukum maylukum waa kaasa maylu faacil yasuru marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi akhirih naylu mudaaf naylu kuma wey naylu kuma naylu mudaaf kuma wlkaafu damiir mutaصil mabniin calى dami fi maxali jari mudaaf ilay wlmiimu xarfu cimaad wlأlifu xarfu daalun calى tasniim jumlada yasur yasurunii naylukuma wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fi maxali jarin biidaafati naxwi ilayha sow naxw kama horaydo waa mudaaf ilayh jumlo dhacday jumlada mudaaf ilayhiga dhacdaa waxay ka mid tahay toddobada jumlo oo maxalka xraabta ku leh maxalkeeduna waa jr ila mudaafilahay noqotay wlmutasilu wakadalika sidoo kale waxaa ah almutasilu ficilka la xidhiirsada biyaa mukhaadaba haweeney lala hadlayo adi tusayde naxwo yu'limunii waxaa qalbiga iga xanuujinaa an tufaridii gabar yahay inaad ka gaabido fii waajibiki waajibkaaga yu'limunii waxay xanuujinaya qalbiga iga xanuujinaa an tufaridii gabar yahay inaad ka gaabido fii waajibiki waajibkaaga waajibkaaga inaad ka yulimu ficl mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi wanuunu lilwiqaaya wlyaa mafcuul bihi mabniin yaa mafcuul bihi muqadam iskada mabniin calى sukuni fi maca nasb hadii kale dheere wlyaa damiiru mutaصil mabniin calى sukuni fi maca nasb mafcuul bihi muqadam an tufaridii anta intaan la gelin soo ahaa tufaridiina sida taquumiina tafcaliina tadribiina tuariiina ay aheed ana la gashay an tuarii an xarfu masdrin waa nabi mabni calaa sukun lah maal min araab tuarii ficlu mudaaric mansuub ban wa calaamatu naصbihi xadfu nuuni niyaabatan can اfatxa lnnahu min alafcaal amsa ma nara fiihi xadfun can xaraka wayaa muhanasati mukhaabati faacil mabni calaa sukuni fi maal rafc في waajibi في xarفu jrin waajibi ism majruur bfi calaamaةu jri kasraة ظaahiraة في akiri الjaaر والmajruur mتacaliq bتfrdi waajibi mdaaf wlkaafu mdaaf ilayh mabniin calى kasri في maxali jri soo gaad hadda ficilkii yu'limu faacilkiisi maanaa sheegin wاljumlaة min alficli oo tufridi ah iyo wlfaacil oo yada ku jirta fii ta'wiili masderi faacil yu'limu wtaqdiiru yu'limunii tafriiduki tafriiduki yu'limunii waay waxay xanuujinaya tafriiduki tafriidu faacil yu'limu marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhir yu'limu mudaaf waxaa tidhahdaa تفريط مضاaف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل jر مضاaف إليه مبني على الكسر ad تفريضki y والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل jر مضاaف إليه والجملة من الفعل oo يuلم ah iyo والفاaعل oo ah تفريض في محل jر بإضاaفة نحو إليه waa جuملة مضاaف إليه noqotay جuملada مضاaف إليهga noqotay waxay ka mid taha toddobada jumlo maxalka icraabta ku leh maxalkeeduna waa jar ilaa waa mudaaf ilayhi waqad carabta waad garatayuu ku yidhi kayfa tuxribuhumaa yusirunii an tanaalaa raqabaatikumaa iyo yu'limunii an tufaridii fii waajibiki saad u raabta waa taqaanaa lagu raabima maanta haddana waaba ku raab tamriinaad iska soo shaqeeya waayahay kelimadaad qoweydaana keena calaamaat اlkhafdi hada maxaluhaa halkan waxaa laga gelaa calaamadaha isimku inuu khafdisan yahay lagu garo khafdo iyo jerna waa isku mid khafdo iyo jer waa isku mid calaamadaha lagu garto isimku inuu khafdisan yahay ama uu jaran yahay calaamadaha lagu gartaa inta laga gelaa calaamaat اlkhafdi hada maxaluhaa qaala wuxuu hi ibn اlajrumi walilkhafdi khafdihi alaaثu calaamaatin saddex calaama u sugnaadeen kelimadu inay khafdisan tahay ama ay jaran tahay ama ay hoos dhiganta calaamadaha lagu gartaa waa saddex alkasratu kasra usugnaatay iyado asal ah iyado asal ah walyaa-u ya usugnaatay wlfatxatu fatxa usugnaatay labadaanuna waa na farac wey labadooda labadoodu waa farac kelimad haddii la qafdina waxaa asal ah in kasra lagu qafdiyo wax kale ma banaana in lagu qafdiyo ilaa inuu suurtogeli waayo maahan haddaad aragto kelimad la kafdiyey oo waxaan kasraahayn lagu kafdiyey waa suurtogeli weyda kasradi waana min baabi niyaada marka asal waxa ah kasrada ya-duna kasraday naaib ka noqota fadxaduna kasraday naaib noqota waa farac labadooda waa farac walilkafdi kafdihii alaau calaamaatin saddex calaamaa u sugnaadeen alkasratu kasra u sugnaata iyada asal wlyaa ya usugnaatay yaduna waaba bintkasra le ayadayda ka dhalata ayaduu laba uga dhigo ku xijiri annaha bintkasra le kasradaaba dhashe le kasre markaad jiidda iyo imaane litawalludihaa canhaa cinda alishbaac markaad jiiddo kelimadda kelimad kasrisan haddaad jiiddo ya-ba ka dhalaneeba marka waaba bintkasr yadu saasaa loogu xijiyaale fadxadii u dabamariyey maxaa yal waa uktulkasra l mid kasta waa xarako iyo xarako walilkafdi kafdii alaau calaamaatin saddex calaamaa usugnaadeen alkasratu kasra usugnaatay walyaw yaa usugnaatay walfatxatu yaa usugnaatay maxamed maxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay yumkinuka waxaa suurtagalku ah an tacrifa inaad garato ana kelimadda makfuudatu mid la inay tahay goorma idaa wajadta markaad ogaato fiihaa kelimadii dhexdeeda waaxidan mid markaad ku ogaato waaxidkaasoo min alaaati ashaa saddex shay ka mida ama wajada bimacnaa asaabaa ka dhig idaa wajadta markaad ka hesho fiihaa kelimadda dhexdeeda waaxidan mid waaxidkoo min alaaati ashyaa ka mida saddex shay mid ka mida haddaad kelimadda ka hesho waxaad garanaya kelimadaas inay khafdisan tahay alawalow kan ugu horreeya alkasratu kasro wey wahiy kasradu alalo ayada asal waa filkafdi kafda kelimad haddii la jaraa asalku waa in kasro lagu jaro waani midka labaadna alyaa waa ya-da waaliu midka sadexeeyana alfadxatu waa fadxada wahumaa ya-da iyo fadxadu farcaani faracay ka yihiin can kasrati kasrada walikulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday oo min haadihi ashyaa ashyadan ka mida meelahoo yakuunu uu sugnaado fiiha meelaha dhexdooda saddexdoodaan kasro iyo fadxa mid walba meela uu dagule kelimaadkii kelimaadkii la eraabi jiray meeqay ahaayeen sideed sideedda wixii ficila ka reeb ila ficil lama kasriye waxbaa la khafdina hadii la yidhi baabul khafda la joogo ficil lagaba hadlima ilaa khafdada markaan ka hadlaayey markaan aqsaamta exraabka soo marayne maxaa la soo yidhi walaa khafda fiiha khafda moogta afcaal ma gasho ayado khafdada haddii laga hadlaa isma laga hadla kelimaadkii sideed ma ahayeen waxaad ka reebtaa labadii ficil ficil aan waxba la xiriirsan iyo afcaal khamse ka reeb maxaa soo haray liixaa soo hartay lixdii isi mubtada jamcu tafsiir jamcu masaalim jamcu dakaru saalim asmaa lkamsa iyo musama lixdaas wey lixdaasa horta waxa la khafdina wey Ah, lixdaas wey waxa la qasdina lixdoodiiya laakiin xoogaa badanayaanoo isimka mufradka marka baabkan la joogo waa la kala qaada wax badanaa nidhi la kala qaadi ma xaalatu raf xaalatu nasbana la kala qaadi ma laakiin xaalatulkafda ism mufrada maxaa loo kala qaadaa munsarif ma laa yansarif jamcu tagsiirna waa la kala qaada maxaa loo kala qaadaa munsarif maa laa yansarif labadaas ku dar marka sideeday noo noqdeen asmaabi keligeeda sideed noo noqoto asmaabiya keligee sideed noo noqoto marka sideedaas w sideedaas kelimo ayaa saddexdaana kale leeyihi ah, kasradu sideedda qayb ka miday laad yaadu sideedda qayb ka miday laad fadxadu sideedda qayb ka miday marka mid kastaaba meelo uu degu waa sideeddaas waxa la kala dega wlikulli waaxidin mid kastoo min haadihi ashyaai ashyaadan ka mida aala saddexdaa mawaadica meelaha u sugnaaday meelahoo yaquunu uu ahaana fiiha meelaha dhexdooda wasanadkuru daalika arrinkaas waa sheegaynaa tafsiilan kala saarid fii maa yeli mawdica soo socda alkasratu wa mawaadicuhaa kasrada iyo meelahay degto qaala wuxuu yidhi ibn ajruumi fa ama alkasratu kasradii fatakunu kasradii calaamatan calaamayahaataa lilkafdi kafdaay calaamad u ahaataa fii alaaati mawaadica saddex meelooday calaamad ugu ahaataa kasradu khafdada saddex meelooday calaamad ugu noqotaa sideedii kelimoon sheegnay saddex ka mid ah marka la khafdinayo kasra lagu khafdiya marka la jerayo kasraa lagu jera khafdo iyo iyo jer waa isku mid iyo jer fa ama alkasratu kasradii fatakunu kasradii calaamatan calaamay ahaataa lilkhafdi khafdaay calaamad u ahaataa fii alaaati mawaadica saddex meelooday calaamad ugu ahaataa fi lismi lmufradi lmunsarifi maanta waa la daba dhiga waa la kala qaada ism mufrada fi lismi isimkii calaamad ugu ahaataa isimkii almufradi oo la kala yeelay isimkii almunsarifi oo tanwiinta aqbalayay munsarif munsarif maxaa la yidhaahdaa ism munsarif ah waxaa maxamed mxidiin cabdulxamiida noo sheegi doona ka hortegi mayno marka isim mufrada oo munsarif ah xaalatulkhafda maxaa lagu jiraa oo calaamadiisa lagu gartaa kasro waa ko iyo wa jamci tagsiri jajabinta jamciisii jamci almunsarifi oo sarfoomayo sariga aqbalaayo sarfiga aqbalaayo jamcu tagsirna maxaa lagu qafdiyaa kasro iyo wa jamci lmuanasi kii la dadigay jamciisii jamcii asaalimi nabad galay jamcanu saalimna isaga la kala qaadima maxaa yal malansarif isagu mabaleba isagu mabaleba malansarif saas darteed la kala qaadima la dhihi maayo munsarif la dhihi maayo maxaa yal kulligiis waa munsarif isagu malansarifba male waayo maleba isagu marka waxaad tidhaahdaa saddex meelooday kasradu calaamad ugu ahaataa qabdada ism mufrada munsarif ah jamcu taksiir munsarif ah jamcu muanai saalim waa saddexdaas maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulo waxaa le lilkasrati kasradii alaaatu mawaadica saddex meelooda u sugnaadeen saddexda meeloo takuunu ay ahaanaydo fii kulli waaxidin mid kastoo minhaa saddexda ka mid a ah. calaamatan calaamay u noqoneen calaa ana alsma isimka maqfudun kula hoosaya inuu saddexdaas meelood mid kastoo ka midood aragto haddaad kasro ku aragto waxay kasradaasu calaamad u tahay isimku inuu khafdisan yahay saddexdaas meelood wa aquulu waxaan leeyahay lilkasrati kasradii alaaatu mawaadica saddex meelooda u sugnaadeen saddexda meeloodoo takuunu ay ahaanaydo kasradu fii kulli waaxidin mid kastoo minhaa saddexda ka mid ah calaamatan calaama tusayda calaa ana alisma isimkaas mafruudun ku hoos dhigay inuu yahay almawdic اlأwal meesha ugu horayda alsm اlmufrad اlmunsarifu alsm waa isimka isimka almufradu la kali yeelay isimka almunsarifu ee safoomaya waa isim mufrade oo munsarif ah waqad carafta waa soo garatay macnaa kowni mufrada ism mufrada macnihiis waa soo bara ism mufrada macnihiis waa soo bara maradu ma soo bara sheeg haddaad soo barata maa laysa musanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihimaa walaa min alasmaa اhamsi jazaaka اllahu khayr waa soo bartay waa kaa kuwan soo baranaa fadhiya ka war waxaa rabaa wixii lasoo bartay moogtaa inaad haydo meel kuu yaaliin wixii kuu dhiman si aad ugu darsato laakiin fiiri haddii lagu leeya waa soo bartay asaadan soo baran soo dhib maaha ma haydin waxaa lagu leeya waa soo baran haasugubay marka dig dambe in lagugu sheego adiguna siyaada igu daraad leedahay hadaydaad culays culays ugu daray maahano almawdic اlwal meesha ugu horayda alsm ismkii wey ismka almufrad اlkaliim ismka almunsarifu sarfooma waqad carabta waad soo garatay macnaa kownihi isimka ahaanshadiisa macnihiisa mufradan uu ahaado wa macnaa kownihi isimka ahaanshadiisa macnaheeda munsarifan uu ahaado ana sarfa sarfiyaa yalxaqu haleele aakirahu isimkan waa munsarif waxaa loola jeedaa aakirkaa sarfi ka gela oo sarfi muxuu yahay wasarfu sarfigu huwa tanwiinu waa tanwiinu ku yidhi isimkan waa munsarif macnaheedu waxay tahay aakirkiisaa sarfigela maxaa loola jeedaa aakirkaa sarfigela sarfi muxuu yahay waa tanwiin aakirka tanwiinu ka gela warkaas waa warka ina maaliga qabo warkaas waa warka ina maali kitaabkiisa alfey anfiyada uu ku yidhahda asarfu tanwiinu ataa mubayana macnan bihi yaquunu ismu amkana ina maarigaa qaba oo wuxuu yidhahdaa sarfiga laguu sheegayaa waa tanwiin laakiin jumhuurtu ma qabaan isagu waa mujtahid mulaqa marka naxwada la joogo cidna uma daba fadhiyo naxwada muqalid maaha waa la yidhi dheh maaha say u baxay baabku waa u baxay waddooyinkay ku kala socdaanuu yaqaanaa waddooyin ogiu ku kala wadaa soo uma jeedi doorashuu leeyi indhool maahan waxa weyaan iska gacanta loo hayo jumhuurtu ayagu waxay yidhaahdaan maxaa la yidhahdaa ism munsarifa huwa aladii yaqbalu tanwiina waljara bilkasr marka fiiri hadhow waxaan ku weydiin doonaa maa huwa almunsarif cinda bni maalik ina maalik agtiisa maxaa la yidhaha munsarif su-aal kalaan kugu celin insha allah oo waa maxay maa huwa almunsarif cinda aljumhuur marka haddii lagu yidhaahdo maa huwa almunsarif cinda bni malik ina maalik agtiisa munsarif xaa la yidhaha huwa aladii yaqbalu tanwiina ad leed halkaasuu ku joogsee huwa aladii yaqbalu tanwiina maxaa la yidhaha munsarif huwa aladii yaqbalu tanwiina ma huwa اmنصرف عinda الجمهوur huwa اladي yqبل التنويiن والjr بالkسرة جمهurtu saas yihahda huwa اladي yqبل التنويiن والjr بالkسرة labadaasu inuu aqبلaa haddaa aragto ism la jero kasre lagu jira waa mنصرف hadaad aragto ism la tanwiiniyeyna waa mنصرف saasay yihahdaan جمهuurtu huwa اladي yqبل التنويiن والjr بالkسرة saasay yihahdaan جمهur ina malgna wuxuu dhaha huwa اladii yaqbalu tanwiina wasarfu tanwiinu ata mubayana macnan bihi yakunu ismu amkana uu yidhahda soo ma jeedi almawdic اlأwl meesha ugu horayda oo kasradu ay calaamad khafdada ugu noqoto alsm waa isimka almufradnu la kala yeelay isimka almunsarifu sarfiga aqbala waqad carabta waa soo garata horad u soo baratay macnaa kowni isimka ahaanshadiisa macnaheeda mufradan uu yahay wa macnaa kowni isimka ahaanshadiisa macnaheeda munsarifan uu yahay macnaheedu wuxuu yahay ana sarfa sarfi yalxaqu waa haleela aakir isimkaas aakirkiisa isimkaas aakirkiisa sarfi yaa haleela wa sarfu sarfiguna huwa tanwiinu waa tanwiinka sarfiga lagu sheega tanwiin wadalika misaal naxwu sacaytu waa degdegay ilaa muxamadin aan u degdegay ah, sacaytu waxaan u degdegay ilaa muxamadin sacaytu ficlu wa faacilu ilaa xarfu jari muxamadin ism majruurun bilaa wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi akiri aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani bisaca fiiri hadda maxal shaahidku waa maxayn muxamadin waa ism mfrada ilaa hal qofuu tusaahe waana munsarif maxaa noogu daliil inuu munsarif yahay ee tanwiina caqilka ka gashay koo kasrana waa lagu jeri kasrana waa lagu jeri khalaas waa isi mufrado munsarifa waa naxwo raditu raadiyaan ka noqday can caliyin raditu raadiyaan ka noqday can caliyin raditu ficlu waa faacilu can xarfu jari caliyin ismu majruurun bican وcalaamaة jari kasraة ظaahiraة في akiri aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani biradiya hadda fiiri caliyin waa ism mfrad munsarifa maxaa u daliila inuu mfrad munsarifa yahay waxa u daliila tanwiinta iyo aljaru bاlkasra kasra lagu jera naxw waa naxw istafadtu waan ka faa'iidaystay min mucaasharati khaalidin khaalid lala noolaashadiisa istafadtu waan ka faa'iidaystay min mucaasharati khaalidin khaalid la noolaashadiisa la noolaashadii aan khaalida la noola waa ka faa'iidaystay casharkaan iskula ceshayn kuu sheekayma sheeke oo oo aan casharka ka mid ahayn kaasoo dhex gelinma dantiisa o dhan waa waxaan la barto an waa ka faa'iidaysta kaas aniga fiiri istafadtu ficlu wa faacilu min mucaasharati min xarfu jari mucaasharati ism majruur bmin وcalaamaةu jari kasraة ظaahiraة في akiri aljaar wاlmajruur mutacaliqan biاstifaad mucaasharati mudaaf khaalidin mudaafu ilayhi majruuru وcalaamaةu jari kasraة ظaahiraة في akiri iiri marka hadda fiiri mucaasharati mucaasharati waa ism mfrada oo majruura waa ism mfrad waana muنصarif maxaa u daliil in muنصarif yahay aljaru bاlkasr kasraa lagu jeri hadda tanwiinu meeshaa ma geli kartee mudaafka tanwiinu ma gasho haddii ismku mudaaf noqdo tanwiinu ma gasho soo ma jeedin isma arki karaan laysma tuso soo ma jeedin kaanii tanwiinun wa anti idaafatun faxaytu taraanii laa taxilu makaaniy kaanii tanwiinu aniga waxaad moodaa tanwiin inaa wa anta idaafatun aduguna idaafatay ah, faxaytu taraani meel alla meeshaad ugu aragto laa taxilu makaani fooska igama soo degi mayo ani aduusaan u kala fogaan waxaad moodaa tanwiin iyo idaafo inaan soo uma jeedin mucaasharati waa ism mufrada waana munsarif maxaa u daliil ah ee kasra lagu jiri calaamadaasna nagu ah khaalidin waa ism mufrad oo munsarif maxaa u daliil ah aljaru bilkasra iyo wa tanwiin sarfiyaa galay soo uma jeed aqirka in sarfi uga jiro meesha macno kalo ku baraa fiiriya maanta waxaad barane oo la rabaa dib dambe inaadan ugu baahan sidiisaba caamilka wax jaroo dhan waa saddex marka la balballaariyo oo damiin far waaweyna wax loogu qoraahe marka damiinka loo dhigaayo caamilka wax hoos dhigoo dhan waa saddex ma jiro caamil afrad waxaa la idhi qof oqoon waayay kelimad jaran caamilkii jaray uma bilowna naxwi weli bilow ma joogo kelimad jaran marka la tusinay kelimadan maxaa hoos dhigay arjarkeeda sheegaa markaasu fiiri ma aqaan uma bilowno alkalaam way lagu celiya uma bilowno maxaa yeele waxaa isku darsama wax tiro badan maogtahay caamil wax jiracsay dhan waa saddex xaraf xurufuljer kelimadda hadday ka hormaraan waa la hoos dhiga xurufulkafdi sow sooma adan baran xurufuljer iyo xurufulkafdi waa isku dhig xurufulkafdi sow sooma adan baran o hadduu mudaaf ilaahi oo mudaaf ka horeeyana waa la jiraa oo mudaaf ilahi waa jarayn caamilna yaa u ah mudaaf maxaa soo haray taabic watawaabic arbacatu annacfu waalcafu watawkiidu walbadelu waa afarta marka isim jeeran ba haddaad aragto saddexdaasa mid ugu jera in xaraf jeer galay o inuu mudaaf ka horeeyo isagu mudaaf ilayhi yahay labo inuu taabiciyo ma intaasaa loqon wey kara siriya kelimad jeran ba haddaad aragto saddexaas kama bixi karto inuu xaraf jaar ka horeeyo xaraf jaar galay inuu mudaaf ilayhi tahay kelimadan oo mudaaf ka horeeyo oo caamilka jara uu yahay mudaaf iyo inuu taabiciyo wa arbacatu annactu waalcafu watawkiidu walbadelu saddexdiiba waa kutaabsiina maanta saddexdiiba u kutaabsiina hadda ayadoo xaraf lagu jiray imisaad aragtaa ilaa muxamadin muxamadin yaa jiray caamilka jiray ilaa can caliyin cali jiray can min mucaasharati khaalidin mucaasharati yaa jiray min khaalidin yaa jiray mucaasharaa jiray mudaasaa jiray xaaba ku haray taabici baan u wada asna waa u wada wanaxw acjabanii waxa i cajab u bogoon jeclaystayba khuluqu bakri bakar akhlaaqdiisa acjabanii waxa i geliyoon jeclaystay khuluqu bakrin bakar akhlaaqdiisa أعجب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم خلوق الفاعل وأعجب مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره خلوق مضاف بكر مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره يعني شايف هو بكر بكر هذا ولا جر عامل كجر واكر مضاف خلوق راسوي مضاف إليه يسوي مضاف كجري calaamada inuu jiran yahay lagu garana waa maxay alkasratu daahira waa tanwiinta waa m ism mufradoo munsarif ah maxaa yeelay sarfiyaa galay oo ah tanwiin kasrana waa lagu jira wuxuu ku yidhi marka fiiri maxamed muxidiin cabdilxamiid fakulu mid kasta oo min muxamedin ah wa caliyin ah makfuudun waa lahoos dhigay maxaa loo hoos dhigay lidukuuli xarfi khafdi xaraf wax hoos dhigaa galay caleyhi korkiisa wa calaamatu khafdi hoosdhigiisa calaamada lagu garana alkasratu daahira waa kasrada ka muuqata wa kulun mid kasta oo min khaalidin wa bakrin labadaas mid kastaoo ka mida mafuuun waa lahoos dhig liidaafati maa ism idaafayntiisa qablahu hortiisa kusoo ku sugan ilaahay xaggiisa loo soo tiiriyey waa isaga isimka ka horeeya mudaafka isimka ka horeeya a mudaafka ah. liidaafati maa ism la tiirintiisa qablahu hortiisa ku sugan ilaahay xaggiisa loo soo tiiriyo loo soo idaafeeyey wacalaamatu qafdii hoosligiisa calaamada lagu garana alkasratu daahira waa kasrada muuqata ayda noqoshee wa muxamadun wa caliyun wa khaalidun wa bakrun asmaa mufrada waa asmaa mufrada wa hiya munsarifatu waana asmaa munsarifa oo maxaa u daliila ah inay munsarifo tahay liluxuuqi tanwiini tanwiinta haleelidiisa wlmawdic haani waa ka baxnay ism mufrado munsarifa waxaan ogaanay ism mufrado munsarifa calaamatul jarkiisa waa alkasra wlmawdic haani meesha labaydaa jamcu taksiiri waa jamcu taksiir jamcaasoo almunsarifu oo tanwiinta aqbala waqad carafta waad soo garatay mimaa mawdicii sabaqa hormaray macnaa jamci taksiir jamcu taksiir macnihiis horaad soo garat soo garat haye sheeg maca tagayurin fii siiqati mufradi maasha allah waa soo garat khayr ala waayo wuxuu ku yidhi shiiku waqad carabta waad soo garatay mimaa mawdicii xaggiisaad ka soo garatay sadaqa hormaray macnaa jamci tagsiir jamcu tagsiir macnihiisa waa carabta waxaadna soo garatay fi lmawdici meesha في mوdع mوdعi mوdعi alأwl ee horeeyey hunaa halkan maعnaa كwnihi mنصariفa ir haddeed وcaraفa waxaad kaloo ku soo garatay في mوdع mوdعi alأwl ee horeeyey hunaa halkan baabkan haddaan ku jirno waxaad ku soo garatay maعnaa كwnihi isimka ahaanshadiisa macnihiisa mنصarif wy waa mنصarف xaa loola jeedaa y maasha لuquq tanwiini aakiro amase ana sarfa yalaqu aakhirahu ana sarfa yalxaqu aakhirahu luquuqu tanwiin aakhirata tira og ana sarfa yalxaqu aakhirahu sarfiya aakhirka ka gela waa soo barat haddeeraad mawdicii hore ku soo barat wa carafta waxaad garatay fi lmawdici mawdic alawali horeeye hunaa mawdican hadda baabkan aan ku jirno macnaa kowni aanshadiisa macnayda musarifan u yahan waa soo barat wadaalikaas misaalkiisiin naxwu marartu waxaan soo maray birijaalin rag rago kiraamin wan wanaagsan ah. marartu waxaan soo maray birijaalin rag raggaasoo kiraamin wan wanaagsan marartu ficlin waa faacil birijaalin albaa xarfu jari rijaalin ism majruuru bilba wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimara kiraamin sifatu rijaali وصفة المجrور مjrور وعلاaمة jrhi kasرة ظاahiرة في aر mrفaadku waa rijaal iyo kirاan labadaba rijaal horta waa اسم majrوura yaa jaro caamil u ah bعda xarف jaraa galay haye calaamad jarkiisi waa kasra daahiraha ka muuqata maxaa kasre loogu jeray waa ism munsarif inuu munsarif yahay daliil ah maxaa kasre loogu jeray waa jamcu taksiir munsarif waa jamcu taksiir munsarif ah inuu mstarki aa u daliil ah luquuqu tanwiini aakhirahu tanwiin aakhirka ka gala soo ma jeedi tanwiin aakhir ka gala kiraamin waa isna waa jaru tafsiir fii xaalati jar u joogaa calaamad jarkiisu waa kasra daahira maxaa kasre loogu jaray waa jaru tafsiir munsarix ah, marka rijaalin caamil ka jaray waa ba'da kiraamin ayaa jaray waa taabic waa taabic lilmajruuri ah, waa sifatu majruuri majruur wاlcaamilu fi الtaabici huwa alcaamilu fi اlmaطbuuci ila اbedl fainahu fi niyati takraar caam weliba qaacidadaas markaan qaadano waxay noqonaydaa waxa wax jiroo dhamuladu waa xaraf iyo mudaaf bis oo waxaan leenahay taabica waxaa jiray maطbuuca caamilkiisa bacdaas hore laftigeedaaba jirtay qaacidadaas oo ah alcaamilu fi الtaabici huwa alcaamilu fi اlmaطbuuci ila اbedl fainahu fi niyati takraar اcaamil qaacidadaasaana sax ayadaa raajix marka qaacidadaas qaadano oon horay u marnay oon gacantii hore akrinay maxay noqonaydaa caamilka wax jiro dham waa laba waa xaraf iyo mudaf tawaabicda yaa jira matbuuca matbuuc caamilkooda so ma jeeda waayo marka rijaal waa jamcu taksiir mufrad muxuu ahaa rajulun rijaal kiraamin waa jamcu taksiir mufrad muxuu ahaa kariimun kiraam wanaxwu radiitu raadiyaan ka noqday can asxaabin saaxiibo asxaabto lana annaga noo sugnaadeen asxaabto shujcaanun geesiyaal ah radiitu raadiyaan ka noqday can asxaabin saaxiibo saaxiibado lana annaga noo sugnaadeen saaxiibado shujcaanin geesiyaal ah radiitu ficlu wa faacilu can asxaabin can xarfu jarin asxaabin ismu majruuru bcan wa calaamatu jarihi kasratu daahiraة fi akiri aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani biradiya waay hadda maxalshaahidku fiir waa halka asxaab waa jamcu taksiir munsarif ah saas darteeda kasraa lagu jera صaaxibu asxaab waa jamcu taksiir munsarif inuu munsarif yahay u daliil ah liluxuuqi tanwiin aakhir tanwiintu waa tan aakhirka ka gasho kasrana waa lagu jiray daahira kasrana waa lagu jiray lanaa allaam xarfu jarin naa damiir mutaصil mabniin calى sukuni fi maxali jarin bilaan aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'iniina u fiirsada he kaa'iniina kaa'iniina ilaa asxaab soo jamc maaha jamc soo qadara marka kaainan hadhihin mufrad kaa'iniina ad leedahay jamcu tafsiir waxa weeye laakiin ama se waxaa leedaha asxaabtaasoo kainiina ah, kainiina jamcu taksiirkaasa intas aad waxaad usoo qadare sifo oo jamc kala laakiin jamcda kusaali wey waxaan soo qadar kainiina sifatu marka asxaabka wa sifatu majruur majruur wa calaamatu jari alya almaksuuru maa qablaha almaftuux maa bacda hanoo soo soco jaarmajruurka hadduu sifo noqdo hadduu xaalo noqdo hadduu khabar noqdo hadduu silo noqdo afarta goorba waajibaa loo xadfaa meesha ku tacaluqa jaarumajruurka hadduu sifo noqdo hadduu silo noqdo hadduu xaalo noqdo hadduu khabar noqdo waajibaa loo xadfaa meesha ku tacaluqa afar goor jaarumajruurka meesha ku tacaluqa waajibaa loo xadfa afar goor hadduu sifo noqdo hadduu silo noqdo hadduu xaalo noqdo hadduu khabar noqdo afartaas goor maya jaarmajhuurku inta goora waajib loo xadfay waa intaas waa ka badan intaas waa ka badan tahayo idinkaaba soo maro waxaadka soo marteenba haddii uu yahay xarfu jarku waawlqasam waajibaa loo xadfayo hadduu xarfu jarku yahay taawlqasamna waajibaa loo xadfayo taasna waa soo marteen oo taas lafteedi ka lug taasna waa soo marteen waay شجعاaن صفة أصحاaب وصفة المجrور مجrور وعaلاaمة جرhi كسرة ظاaهرة في آkره hadda فiiri شhuجعاaن waa جمع تكسير منصرف ah مaxaa u dليل ah لحوuق تنوين aakرة soo ma jeedi تنوين aakرka ka gaشho فكل mid kasta oo min رiجaaل ka mid ah وأصحاaب ka mid ah مkفوض waa la hoos dhigay مaxaa loo hoos dhigay لدخuuل xرف الkفض xرفالkفض yaa galay عalيه korkiisa وcalaamaة kفضi inuu hoos dhigan yahay calaamada tusina alkasرaةu ظaahira waa kasrada ka muuqata waa kul mid kasta oo min kiraamin وashujcaanin ka mid ah مkفوض waa la hoos dhigay maxaa loo hoos dhigay لأnnahu مkفوض waxaa lagu hoos dhigay لأnnahu nactu waa صفo صifadaasoo lilmkفوضi mid hoos u sugnaa midna xarafa lagu jira lagu leeyahay midna taabicnimo maxaa waa nact لأnnahu nactu صifo weeye صifadoo lilmkفudi mid lahoos dhigu sugnaato wa calaamatu kafdihi hoosdhigiisa calaamada lagu garanaana alkasraةu ظaahiratu waa kasrada muuqata ayda noqosheeda warijaalu iyo وaصxaabu iyo وakiraamu iyo وashujcaanu jumuucu tagsiiri waxa dhan waa jamcu tagsiiryaal wahiya munsarifatu waana wada munsarif kulligood maxaa u daliil ah liluxuuqi tanwiini laha tanwiinaa wada haleeshay tanwiin ayaa wada habeeshay ada mayla socotaa mayla socotay haye haddaad ila socoto su-aashaan waad ka jawaabay waxay tahay caamilka wax jira wariis saddex haye xurufuljaar iyo mudaaf haye iyo tabaciya tabciyada macca kala imaan afartii isku qada tabciya jazaaka allahu khayr afartaas wey jazaaka allahu khayr afartaas wey saddexdaas wey saddexdaas saddexdaas wey waa xuruuf uljar iyo mudaaf iyo tabciya ya laba haddii laga dhigana waa qowlka weliba raajaxaahe waaba xuruufuljar iyo mudaafis haddeen waxa weeyaan ibtidaa'iga dadka ibtidaa'iga ah, a saddexa looga dhigo damiir far waaweyna wax loogu qora laakiin qaacidada qofka fahmay warku warka xaqiiqadiisu waa labo ah. xaqiiqada caamilka wax qafdiya waa labo waa xuruufulkafdi iyo mudaaf bis kelimad kastoo jiran ood aragto ama xuruufulkafdi xaraf ka mid ah ku jira ama waa mudaaf ilayh kelimad kastoo jiran soo ma jeedi wlmawdicu haali mawdica sadexeeya jamcu lmuanai saalim waa jacmu saalim jacmu saalim waxaa lagu jiraa kasro isaga kala qaad male waqad carafta waad soo garatay fii maa mawdic sabaqa hormaray macnaa jamci lmuanai saalim waad soo garat aduu soo garat haye soo sheeg daad soo garat ma jumica bialifin wa taa'in masiidatayn waa gar haye maad adiina soo gartay maasha allah khayr badan allahna siiye waa soo garateen saasaa raba bes waayo haddii intaas hore aad naga nabadgelidaan wixii la yidhi ama soo garateen aad tidhahdo waa soo garanay nabad wadda nabad qabtaan ku soconna laakiin markii la yidha waa soo garatay oad soo jeesateen meeshaa culaysaa ka imaana hayga hor imaanina ma soo garateen ka idha waa soo garana inaad tidhahdaan haygu soo jeesanin والموضع الثالث موضع صدحeeya جمع المؤنث صالح waa جمع مؤنث صالح جمع مؤنث صالح wey وqad carafta waana soo garatay فيma mوضعeed ku soo garatay sabqa hormaray معنىa جمع مؤنث صالح وذaلikaasu نaحو nadartu waa fiiriyey إilىa fatayaatin gabdho gabdhahoo مؤdabaatin la edbiyey nadartu waa fiiriyey ilaa fatayaatin gabdho gabdhahaasoo muadabaatin la ediyey maanku waa tafta haysta ama afka intee garubsada suuqa wareegaay maaha gabdho daboolan edab leh dhinac jidka marayaan garabka kugu dhufan waayo kuwa sheega maanku afgaduudan garabka kugu dhufanaya maaha nadartu ficlun wa faacilu nadartu ficlun wa faacilu ilaa fatayaatin ilaa xarfu jari fatayaati ism majruurun bila wa calaamaة اjri kasraة daahiraة fi akiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani binadara muadabaati صifaةu fatayaat wa صifaة اmajruuri majruur wa calaamaة اjri kasraة daahiraة fi akiri macadshaadku waa fatayaat fataatun mufraday aheed fatayaat waa jamcu musaalix waa la jeray kasra daahiraha lagu jeray maxaa dhacay waa jamcu muanas saalix muadabaatin waa la jeray caamil ka jiray waa nactii weeyaan muadabaati mancuudkaasay raacday oo fatayaad caamilka ah. fatayaad ku camal fala u caamila ah. fatayaad yaa jiray ilaa soo maaha muadabaatina asaga u caamila isagaa jiray alcaamilu fi taabici wاlcaamilu fi lmatbuuci ila lbadela fainahu fi niyati takraar اcaam waay wanaxwu raditu raadiyaan noqday can muslimaatin gabdha muslimaad ah muslimaadkaasoo qaanitaatin ilaahooda adeecaaya gabdha ilaahooda adeecaya salaadooda tukanaya soomaya raggooda adeecaya xijaabanoo cawradooda qarsanayoon taftahaysanoon afgaduudnayn kuwaas raalliyanka ay ahaa radiitu ficlun waa faacilo can muslimaatin can xarfu jari muslimaatin ismun majhuurun bican wa calaamaة jari kasraة daahiraة fi akiri aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani biraditu qaanitaatin صifaة muslimaat wa صifaة اmajhuuri majruur wa calaamaةu jarihi kasraة daahiraة fi akiri waay muslimaatin waa la jeray xaa loo jeray can caamil wax jaraa galay kasra daahiraa lagu jeray xaa loogu jeray kasrada waa jamcu musaali qaanitaatin waa la jeray maxaa loo jeray waa taabicu lilmatbuuc lilmajruur waa nactu lilmajruur ism majruuruhu nact u yahay waa taabic matbuuciisuu raacay musqaani taate waa taabic waa sifu waxay mawsuuf u too laga sifaynaa muslimaat walcaamilu fi taabic taabican oo qaani taatin ah caamilka ku camalfalayaa waaye huwa alcaamilu fi lmatbuuci waa muslimaatan caamilka ku camalfalay oo jiray waa canta laftirkeeda canta laftirkeedaa jirta qaani taat soo ma jeeda marka qaani taati waa jerata waa jamcu musaali kasraa lagu jera fa kullu mid kastoo min fatayaatin wa muslimaatin ka mid ah makfuudun waa lahoos dhigay maxaa loo hoos dhigay lidukuuli xarfi اlkafdi xarfulkafdi ayaa galay caleyhi korkiisa fiiri hadda labadoodaa xarfulkafdigaa galayu kuleeyahy ah. fatayaatin ah. iyo muslimaatin waa ilaa fatayaatin iyo can muslimaatin soo maaha mid kastaba xarfulkafdiyaa galay wa calaamatu kafdihi jarkiisa calaamada lagu garanaa alkasratu daahiratu wey waa kulu mid kastoo min muadabaatin iyo waqaanifaatin ka mida makfuudin waa lahoos dhigay maxaa loo hoos dhigay liannahu taabicun wuxuu raacaa lilmakfuudi mid lahoos dhigay ah, taabic wey wuxuu raaca mid kafdisan uu taabic u yahay ilaa waa nactiya nactiguna tawaabicdu ka mid a wa calaamatu kafdi hoos dhigiisa calaamadiisana alkasratu daahira waa kasrada ka muuqata ayda noqoshii wa kulun mid kasta oo min fatayaatin ka mida wa muslimaatin ka mida wa mu'adabaatin ka mida wa qaanitaatin ka mida jamcu mu'anai saalim waa jamcu saalim mid kastaaba waa jamcu muana saalim su-aalahan iska soo diyaariyo والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد